رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا وأصلي وأسلم على نبينا محمد آله وأحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa weli kitaabkii abi shujaaca afar ma dhaco dalaaqoodaa la yiri sabiga hadday dhacdo cunug yar in isana wakiil haddii furin yimaado w wakiil ka noqonayo ka mukriha ah markaa la ikraaho afartaaba dalaaqoodu fi axkaami raja soo celitaankii haddii nin waxa inuu socon karo siuu yidhi walatuhunna axaqu biraddihin fii araada marka rajco ayaa la yidhaahdaayo noqodka mar allaal marka qofka inta la furo la soo imra'askiisa waaxidatan labo hal dalqo ama laba dumaraya oo tii saddexaad ma la gaarin falahu waxaa u bannaan oo u sugan muraajacatuhaa inuu soo rajaysto maa lam tanqsan dhammaanin ciddadeeda ciddadu ka dhammaanin hal furay ama labo ciddadiina way dhammaatay ma soo ceshan karo laakiin intay cidda ku dhex jirto saddexdii bilood ama saddexdii dhiig ee dumarkii ku cidda tirsanayeen weli lama gaarin oo ma dhammaanin dal mid ama waa falahu waxaa oo u bannaan muraajacankeeda maa lam tanqadi intaysan inaysan dhammaanin ciddatuhaa ciddadeeda fa idanqadad hadday dhammaatay go-da ciddatuhaa ciddadeeda talaaqooyinku waa hal ama waa labo laakiin ciddadii baa dhama markaas xataa wuu soo ceshan karaa kaana lahu nika kaana waxa u sugan lahu asnikaaxuha bicaqdin jadiidin meher cusub meher cusub buu samaynayaa hadday ciddadu dhamaato haddaysan ciddadu u dhammaanin hal ama laba ayyihiin dalqooyinkuna rajactukan haddii hal iyo laba ay yihiin ciddadiina dhammaatay wuu doonanaa waa doonasho cusub waa nikaax cusub waa caqdi jadiid ah wa takuunu way ahaanaysaa gabadhiina macahu ninka micigiisa oo waxay kula joogaysaa calaa maa baqiya wixii haray oo min aalaaqi alaaqa ka haray matal haddii hal dalqa ay tahay ciddadiina dhammaatay nikaax cusub haddii la sameeyo dalqada way maqanta laba iskula joogaan haddii laba uu furiinku ahaa ciddadiina dhammaatay nikaax cusubna la sameeyey hal dalqa u dhiman labadii way maqanta macnaa wixii dalaaqa ka haray yay kula joogaysaa fa in dallaqahaa hadduu dalaaqa ninkii gabadhii halaaan tii saddexaad saddex ila lahu rajactuna ma nikaax cusubna maku soo celin karo ilaa bacda wujuudi khamsati ashyaa shan shay in la helo maahani kadib yay isku soo noqon karaan lam taxila lahu saddexdii dalqaa dhammaatay xalaal uma aha oo uma bannaana inuu soo ceshto ilaa bacda wujuudi helitaan kadib maahane khamsati ashyaa shan waxyaabood la helo kow inqidaa'i ciddatihaa ciddadeeda go-itaankeeda minu asaga ay ka go-da xaggiisa ciddadii ay u tirsanaysay inay u dhammaato inqidaa waa inay go-daa cidda eh, ciddatihaa ciddadeeda minu ninkii xaggiisa waa kow wa taswiijiha iyo guursigeeda guursato bikayrihi ninan asaga ahayn waa maxlalkii waa maxlal aan lo afgin soo guurso beri iisoo fur inaysan ahayn laakiin maxay tahay dad iskood isku guursaday inay ahaadaan iskoodna kusoo kala tegay waa labo saddex wa dukhuulihi la aqalgalkiisa bihaa yada inoo la aqalgalo iyo wa isaabatihaa asaabitaankeeda isaabatihaa maxaa laga wadaa inuu asiba inuu ku dhacaa inuu jimaaco waa ciddadoo dhamaato nin kale soo guursato aqalgal iyo galmo inay timaado wabuy iyo matihin ka baxdo inay ka go-do ninkii macnaha wuu guursaday wuu la aqal galay wuu duquulay jimaacay baynuunatiha waa sidaa macnaha inay ka go-do xaggiisa ay kala tagaan wainqidaa'i ciddatiha minhu iyo in ciddadiisu ay ka go-do xaggiisa ciddadeeda ikraamaato shanta haddii la helo ninkii iyo naag kusoo noqon karaan macnaa naagtii ninkii hore ee saddexda u dhameeyey markaas ay saa isugu soo noqdaan saddex dalqo cusub markaasay bilaabanaysaa markaasaa saddex dalqo oo cusub bilaabanaysa macnaha saasaa loola jeedaa faslun fil ilaa-i waa dhaarta dhaaraha waaye wa idaa xalafa hadduu dhaarto ninkii allaa yata'a inuusan jimaacaynin zawjatahu naagtiisa mulaqan mulaq kala qaad la-aan aydan la kala qaadin waqti ma uusan qabanin ma uusan cayimin waxaan ku dhaartoon ilaahay ugu dhaartay buu yiri inaanba jimaacinba <laughs> ma u tegaaye waidaa xalafa hadduu dhaarto allaa yaqa'a inuusan jimaacaynin zawjatahu zawjadiisa mutlaqan sideedaba ow amase muddatan muddo uu ku dhaarta tasiidu ka badan calaa arbacati ashhur bilood afar bil wan buu ku dha amase mutlaq si furan wakti muusan qabanin muulin waaye waa mid dhaartay waaye muul baa la yidhaahdaa wa yu-ajalu waa loo dib dhigayaa oo waa la sugayaa lahu asaga in sa'alad hadday weydiisata daalika arinta arbacata ashhurin afar bil baa loo sugayaa afar bil aa la sugaa ilaahay baan ku dhaartay naagteeda ma utegaya buu yiri caw muusan u tegin habeen dambe waad iska sabraysaa iska aamus insha allah asagana waxaa loo sugayaa afar bilood hadday weydiisato gabadh hadday soo qaylsay dhad anima animaba leyhe anima lay soo dhawaan waysay wax u jiraan in sa'la dalika arbacata ashhurin uma kadib afar bil marka la gaaro yukhayar waa la khiyaar gelinayaa ninkii kaaliyaa leeya see adi see wax wadaa afar bil waa markay dhammaato bayna alfay-ati soo noqosho caawa deg ku xaroo baa leeyahay qabso eh, hawshaada iyo wtakfiiri takfiir kafaara gudasho ilaa dhaartii buu jebiyey soo ma waa kafaara gudasho aw alaaqi ama inuu alaaqo gabadha uu furo fur ama gabadha xaqeeda sii fain imtanaca hadduu diido weli waxaa kusii jira is adkayn hadduu ka reebtoonaado mana furaayo mana la seexanayo buu yiri طلqa calayhi alxaakimu xaakimkaa ka furaya marka gabadha maskiinta ah mucallaq ma noqonayso gabadhan waad soo guursatay waxay kaaga baahan tahay oo xaqa sii haddii kale gurigoodad u dir xeeb maaha furinka ragga qaar baa waxay ka xishoonayaan furinka markaasuu dembi weyn sii gelayaa ma la soo hadlaayo wax ma siinaayo u soo hooyan maayo huri meel ku xiran oo kale uu ka dhigayaa gabadhii looma baahna waa inaad furtaa ama inaad dhaqantaa alimsaak bimacruuf aw tasriix biixsaan sida ilahay tilmaamay subxaana wa tacaala rag fara badan baa la ciqaabi doonaa maalinta qiyaama dumar daraaddood naftay u keenay nafta ma haysata asagii ma haysata macaan ma haysata dhaqan ma haysata mataqaanaa masaariif wax ay haysataa manu jiro gabdhaha soomaalida u badan dumarka maba la yaqaanba xuquuqaad wax la yidhaahdo maba la barinba kii yaqaana waa isdhegatira waa isinatira waa imaana waa meersanaa toddoba uga baxayaa toddoba sano maqan yahay diintee dhigaysa mala hadli kartid maxaa kabtaa ah naagteeda ku leehay maxaa naag naagteedu kuleeyahay weli haddaa leed war ilaahay ka cabso saa ma aha kan gurigayga dumi rabtaa intaan lagaaska dumi marka waxaa la rabaa ilaahi subxaana wa tacaala inta laga cabsado axkaamta waan waa u jeednaa say wax farayso dhaqanka fiican dhaqanka suuban ilaah qur-aanku ilah ku tilmaamay subxaana wa tacaala liladiina yuuluuna min nisaa'ihim tarabasu arbacatu ashhur hadduu tiro qabsado afar bilood ka badan ma ka badin karo afarta haddii la gaaro ilaa afarta la gaara waa loo dulqaadanaa waa loo sabrayaa waa meesha asayda afar bil iyo toban beri laga dhigay waa intay gabar adkaysan karto waa inta dumar nin la aanay u adkaysan karto wixiisa ka badan keenta adaa ka mas-uul ah dhibkay keento adigaa ka mas-uul ah gaariyaa loo gadaa guriyaa loo dhisaa dirijiin buu leeyahay shan boqoloo dollar bishii loo soo diraa asig ma joogo dhibaatada jirta xadith walaa xaraj kaasuu ku leeyahay waa maxay qabaysa telefonka nin maa kula joogo ma maqasheen eh, ragga qaarkood waaba sii maseeraada marka taas ma loo baahna lama rabo afar bilood maba ka badnaan kartataba baxa ama ragga iyo dumarka kala maqnaada waxay heshiis ku noqdaan waa gooni waxay ku ballamaan oo raallaysaga yahay waa gooni diinta islaamku ma ogola inta wax ka badan haddii uusan wakti qabanin uu iska dhaartay waktigu doonuu soo noqon karaa saddex beri afar beri shan beri lix beri bil laba bil asagana afar le loo sugaa afar haddii uu kusoo noqon waayo fain faaquu faina allaha gafuuru raxiim buu dhaha ilaahay wain cazamuu طalaaqa faina allaha samiicun caliim hadday طalaaq gooyaanna ilah waa samiic caliim ah waidaa xalafa waidaa xalafa hadduu dhaarto ninkii allaa yaطaa inuusan ku istaagayn macnaa usan jimaacin waay zawjatahu zawjadiisa mutlaqan si furan wakti la-aan ah aw muddatan ama muddo haddii uu dhaarto yaziidu ka badan calaa bacti ashhurin afar bilood fa huwa muulin muula lidhahdaa waa mid dhaartay laakiin haddii uu dhaarto uu yidhaahdo laba bilood naagteed u tegi maayo labada bilood la sugaa dhib ma laha muul ma aha haddii labadaas bilood uu kasoo hormarana kafaargud buu samaynayaa laakiin waa samayn karaa inuu soo noqdo wayuajalu waa loo waa loo sugayaa oo waa loo dibdhigayaa lahu asaga in sa'alat hadday weydiisata dalika arrintaa gabadhii arbacata ashhurin afar bilood uma kabacdi yukhayar waa la khiyaar gelinayaa afar bil wixii ka dambeeya bayna alfay'ati soo noqosho iyo takfiiri kafaargud inuu sameeyo aw ialaaqi baa loo khiyaargelinayaa amuu naagtii furo fain imtanaca hadduu imtinaaco diiduu ka reebtoonaado allaqa calayhi alxaakimu xaakimkaa qasab uga furahaya waa la fasakhayaa gabadha fasl fi hahaari fi dhihaar ama fi dhihaari waa dhihaarkii dhihaarka waxaa la yidhaahdaa waaladiina yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim waa meesha ilaahay ka yiri subxaana wa tacaala waa qofka oo yira xaaskiisa anti calaya ka dahri ummii adiga waxaad iga tahay hooyaday oo kale wadihaaru dihaarku an yaquula arajulu ninku waa inuu yiraahdo lisawjatihi xaaskiisa uu ku dhaho anti adigu calaya korkeyga waxaad ka tahay ka dahri ummii hooyaday dahrigeeda macnaheedo kalead iga lamidta ma guursana may ma la seexanayaa may ma u tegayaa may saasoo kale ad igala midta ah. shaaficiyadu waxay qabaan wax allaala wixii lamid ah wax allaala wixii lamid ah in oo oo kamid ah, ah dadka maxaarimta ah walaashaa walaashiis oo kale gabadhiisa oo kale hadduu ninku naagtiisu dhaho walaashay oo kalead igala mid tahay waa lamid bay leeyihiin anti calaya ka dahri ummi fa idaa qaala haduu yidhaahdo dalika arinta walam yutbichu uusana raacsiinin bialaaqi alaaq uusan raacsiinin saara wuxuu noqonayaa caaidan caaid buu noqonayaa caaid buu noqonayaa caaid buu noqonayaa macnaha mid soo noqda walazimathu waxaana ku laazimaysaa waxaana ku laazimaysaa oo laazim ku noqonaya calayhi korto dheh farat wuxuu yidhi hooyaday oo kalead igala mid tahay talaaqna ma racsiinin marka uu cayd uu soo noqonaya uma yacuuduuna limaa qaaluu markaa kafaara gud baa laga rabaanayaa haddii uu rabo inuu sawjadiisa soo ceshto macnuhu sidaa waay wadihaaru dihaarka waxa waaye an yaquula inuu yidhaahdo alrajulu ninka lisawjatihi sawjadiisa uu ku dhaho anti adiga calaya dushayda ka dahri ummii hooyaday dhabarkeeda oo kalead ka mid tahay fa idaa qaala daalika hadduu sidaa yidhaahda ninka walam yutbichu bitalaaqna uusan raacsin hadduu dalaaq raacsiiyo kafaara kafaargud lagama rabo macnaha hadduusan raacsiinin saara caa'idan caa'id waay ninka mid soo noqda waay walazimathu waxaana ku laasimaysaa inuu bixiyo alkafaaratu kafaaragud walkafaaratu kafaaradu cidqu raqabatin waa qoor fakinteeda waa in qoor la xoreeyo mu'minatin mu'minad ah saliimatin saliima ka ah ka fayow min alcuyuubi ceebaha almudirati ee wax dhibaateeya bilcamali camalka waa addoon saliim ah boosh aan ahayn indhool aan ahayn dhagool aan ahayn macnaha shaqada wax hor istaagi karaa oo dhib u keeni karo ceeb ah aysan markaa lahayn fa in lam yajid haddii uusan helin addoonkii la xorayn lahaa baaba la waayeyba maantaoo kale maba jiraba amase fa in lam yajid hadduusan helinoo lacagtii uu ku xorayn lahaa uu waayo fa siyaamu ay fa calayhi korkiisa waxaa ah siyaamu soon shahrayni laba bilood uu soomo mutaabicayni oo xiriir ah shahrayn mutataabicayn isdaba e, taala waa lixdan maalmood oo xiriir ah hal maal hadduu ka fakado kow kasoo bilaabaa labaatan maalmood buu soomay meeqa u dhiman afartan maaho dhexdankii afartankii u dhinaa buu maanta zab arkay markaasuu zabtii aaday in dadku iska zab jeceliyin sooma cuntada alabari waa la iska jecelyahay iska macmacaankiisuu leeyahay marka kuwa kasoo bilaaba haddana soddon markuu soomo soddon u dhineed yaa maanta aroos laga wacay xalwadiisi buu iyo faantadii buskudkii buu fiiraha saartay kow kasoo bilaaba haddana shecrayn mutataabiciin inay ahaato waay laakiin shehrayn mutataabiceyn hadday arrin timaado asagoo eh, afar konton maalmood sooma u dhiman tahay yuu xanuunsaday ciid baa kusoo aaday ciidda lama soomo wixii noocaasa ah kuma jirto kow kama soo bilaabaye meeshiisuu ka wadanayaa fain lam yastadic hadduu awoodi waayo gabownimo duqnimo gaas iyo wuxuu qabaa mataqaanaa beer xanuun waxaa dhibaaya waxaa dhibaaya mataqaanaa soonka hadday saa noqoto fa itcaamu sittiina miskiinan wuxuu quudinayaa lixdad miskiin ah kullu miskiinin miskiin kastana mud koombo oo waxaa la siinayaa raashin ah walaa yaxilu xalaal uma aha ninka wax dahaaray wab'uhaa inuu inuu jimaaco naagtii xataa yukafir ilaa uu kafaaro guto ilaa kafaaro gudka uu ka dhammaado uma banaana inuu do uma banaana inuu ma ilahi muxuu yidhi min qabli an yatamaasaa soo maaha intuusan taabanin min qabli an yatamaasaa waa soomayaa waa soomayaa waa soomayaa meeshay joogaysaa gabadha saan ma u fiirin karo cartaabo caraan fiican soo maa inay akhlaaq xumo waa naagtaadii dhan hooyadee igla mid soo guursatay waa laguu soo xareeyey waa laguu soo gelbiyey dharkaad ka dhigtay waad bikro jebisay waxyaabo badan baad samaysay hooyadee hooyadee igala mid tahay af miya edab daro edab daro wa ilaa ilaahay uu yiri inahum inakum inahum layaquuluuna munkaran min alqowli wazuur munkar iyo zuur bu ilah isugu daray subxaana watacaala marka insaan loo canaanto waa mudan yahay mana u galmoon karo asagoon dhammaynin kafaara gudka lixdanka miskiin madii maskiinkii uu waxsiiyo siiyo shan ay u dhiman tahay waa sugaale asaa mar dambe hooyada rabitaydhidodhid faslun fi llicaani licankii wa lican waxaa loola jeedaa islacanadid ama ishabaarid waa nin naagtiisa zina ku arkay markhaatina aan haysanin maxaa la raba markaad dhahda naagtan way zinaysantay maxaan soo marnay in lagaa rabo afar markhaati inaad la timaado afar markhaati oo ninkan iyo naagtan inay ficilkan zinada samaynayeen afar nin weliba saas inay kulajoog u ahaayeen farjigeeda iyo dikarkiisa inay isku jireen afar qofoodoo saas indhaha u saartay halaa la helay qof kalaa la waaya waa la tumaa siddeetan garbaashaa lagu dhufanaa labaa la helay siddeetan siddeetanaa lagu dhufanaa saddexaa la helay siddeetan siddeetanaa lagu dhufanaa saddexdii way arkeen way u hal la waayey waa la tumaa beentood waa islaamka sharafta u ilaalinayo qofka karaamadiisa u ilaalinayo fiiri hadalaa isdhexdhaxnaa anaga waxweyn aanu arkin gabadhaan saan eh arrin zinay la tilmaamayaa marka xaaladaas ayaa waxaa la sheegay haddana oo la yidhaahdaa ninka haddii naagtiisa uu zino ku arko markhaatin uusan haysan zamankii nebigee dhacdo nin baa intuu gurigiisa tegey arkay naagtiisoo laga zinaysanayo wuxuu rasuulka ilaahayo intuu u yimid arrin baan arkay haddaan aamusana waxweyn baan ka aamusay haddaan sheegana waa kanaa dhib baa yaala rasuulku wuxuu dhaa usoo diyaargarow siddeetan karbaash dabarkaaga yaa rasuulla waa arkay hay afar markaati keen naagtayda oo laga zinaysanayo oo aan arkay aan orda afar rin kaalay kaalay kaalay dhahaya maba ugu imaanahay dee meesha yuu ugu imaanaa meesha cidna dhe kaale adeer soo baxde kii afar intuu raadinayo inta la xaaja dhamaysto dharkii la xirta laga kala tegaya suurka ilaahayo saas maa yeela afar markhaati keentay kaloo lagu tumaa lagu garaaca ayagoo saa isugu adkan waayo talaaq e, e, e, arrintan arin weyn waay yaa ilaahay wuxuu soo dejiyey subxaanahu wa tacaala aayado ayadahaas waxay caddaynayaan haddii ninka naagtiisa uu zina ku tuuro waaladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa markaatina ma haystaan ilaa ayaga ma ahane booskii afartan markaati afar dhaar baa lagu bedelayaa iyo mid shanaadoo ninkana uu isla canadayo gabadhuna ay qadabka ilaah isku habaarayso taasoo lacaan la yidhaahdaa waidaa ramaa hadduu tuuro arajulu ninku zawjatahu xaaskiisa bizina haddii uu ku tuuro uu yidhaahdo way zinaysatay fa calayhi xaddu lqadf xadkii qadafkaa dushiisa ah qadafka xadkiisa ilaa an yuqiima inuu joojiyo maahane albayinata marqaati ilaa afar marqaati inay yimaadaan maahane ow amase yulaacinu uu yulaacin sameeyo uu islacnado inuu yulaacin yahay maahane oo xukunka ilaahay uu sheegay uu maro labadaasaa xadka looga ilaalin karaa waxaa la leeyahay afar markhaati keenso ma haayi haye lacaan lacaan usoo diyaar garow ma usoo diyaar diyaargaroobay waa la garaacaa siddeetan karbash buu leeyahay qiima albayinata inuu markhaati yimaadaanuu soo joojiyo maahane ow yulaacina ama uu inuu licaantamo fayaquul wuxuu ku leeyahay waa marka lacaanka la samaynayo cinda alxaakimi xaakimka agtiisa fi ljaamici masaajid jaamica oo jamaaco badan ay ku tukato jamci jamaaca lagu tukado ayaa la keenayaa xaakimkana meeshuu soo fadhiisanayaa cala almimbari mimbarkaa la saaraa weli meesha khatiibka uu khudbada ku akriy yalinayaa cala almimbari fii jamaacatin koox dhexdooda oo min annaasi dadka ka mid ah waa la daabana dad fara badan ayaa meesha la keenayaa muxuu leeyahay marka ashhadu waan dhaaranayaa billaahi ilaahay magaciisa inanii anigu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inaan ka mid ahay fii maa ramaytu bihi wixii aan ku ganay oo aan ku sheegay awjatii sawjadayda fulaanata hiblaaye ah oo min azinaa zinadii ah dhedheel ma aha soo ciyaar ma taala meesha mimbarka korkiisa lagu istaajina xaakimka meeshuu soo fadhiisanayaa masaajid weyn waaye dadkoo dhan baa laisku keenayaa ashhadu waxaan qirayaa ama aan ku dhaaranayaa billaahi ilaahay inii kuwa runta sheegaya inaan ka mid ahay fiimaa ramaytu bihi waxaan ku sheegayo ku ganayo bihi shaygaa zinada ah sawjatii naagtayda fulaanata oo min azina wa ina haada alwalad canugan ay wado ama calooshuu ku jiraa ama wuu dhashay min azinaa zina waayo walaysa minii ani malihi igama ahaani xaggayga meeqa marbuusaa leeyahay arbaca maraatin afar jeer dheh kuwooda markaa haysan fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaat waa afar dhaarood wayaquul wuxuu leeyahay fi lkhamisati marka shanaad bacda an yacidahu alxaakimu markuu xaakimku waaniye kadib waa shanaad afartaa markuu dhaho ta shanaad marka uu dhihi rabo sugaa leeyahay jooji war joog war ilaahay ka cabso war waa tan tii ugu darnayd waay ha ahaat hadii been maka sheegaayiye markaasaa wuxuu leeyahay marka shanaadna markuu xaakimku waaniyo wa calaya korkaygana lacnatullaahi lacnada alla ha ahaato in kuntu haddii aan ahay min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya wuu ka baxay asaga marka ma la tumaayo xadkii laga oogi maayo booska kaasaa lagu bedelay haddii xaalku meeshuu yimaado oo saa uu yiraahdo wayatacallaqu bicaanihi khamsatu axkaam canada uay waxaa ka dhalanaya afar xukun intaas hadduu dhaho afar xukun baa imaanaysa ko utul canhu xadki inuu ka dhacay asaga sideetankii kama iyo xad inuu ku waajib korkeeda xad ku waajibayo laba sooma gogoshuna waa zuulaysaa isqabitaan ma jirahayo guurkii wuu dhamaaday firaashkii waladi iyo waladko dhalay ku abtirsan maayo ninkaas wataxriimu cala alabadi waa taxriim weligeed jiraysa mabadaas ninka iyo naagta inta adduunka hadday labadooda kasoo haraan isku soo noqon karaan taxriim abad baa la yidhaahdaa gabadhi baa la tumi rabaa way isdifaaci kartaa wayasqudu waa dhacaya alxaddu xadkii lagu samayn lahaa canhaa xaggeeda oo ahaa in dhagax lagu dhacnato inay ayadoona licaanka samayso inay licaantanto yaa xadka uga dhacay fataquul xanqirayaa ama aan ku dhaaranayaa bilaahi ilaahi ina fulaanan hebel la min alkaadib beenaalayaashuu ka mid yahay beenaale holigay goormee nin arkay maxaad ahayd xalaal waxaan ahayn laguma cunin bay leedahay waxayga oo dhanba waa shay xalaal ah ma jirto waxaan aada sheegayso wax ka sugan ma laha ashhadu waxaan qirayaa ama aan ku dhaaranayaa billaahi ilahay magaciisa aan kula dhaaranaya ina fulanan hebel haadaa oo kan ah la min alkaadibiina beenalayaashuu ka mid yahay fii maa ramaanii uu igu ganaya bihi shayga oo min azinaa zinada ah beentiis waaye arbaca maraatin shan mar bay leedahay waa meesha ilaahay ka yiri wayadraa canha alcadaab an tashhada arbaca shahaadaati bilah aynu markaa cadaabka isaga celin kartaa inay afar dhaarad ilahay ku dhaarato wa taquul waxay odhan maystay marka shanaad bacda an yacida markuu wacdiya xaakimka iyo adab adabka haato inkaduu ka mid yahay kan min asaadiqiina kuwa runta sheegaya kan hadduu runtiis tahaya adabka alle korkeyga ahaa saasay markaa leedahay iyaduna waxaanu qaadan doonaa fii axkaami alcidda ciddada la tirsado naagta marka laga dhinto laakiin meeshaa inuu joogto caawa wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa aclam